meeshuu leeyahy in la dhigo oo uu mudan yahay waa cadli in la garab marsho oo meeluusan lahayn shayga lala abbaaroo la dhigana waa dulmi saddex buuna noqdaa dulmu اlcabdi linafsihi wa ligayrihi iyo aulmu fi ma bayna alcabdi wa bayna rabbihi saddexdaa nooc buu noqdaa dulmi u dhaxeeya ilaahay iyo addoonkiisa oo shirkigu kow ka yahay iyo kufrigu oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa mudnaa ama xuquuqa uu kuugu lahaa ama xaqi u mudnaa oo sifaad iyo asmaa ah cibaado khaas ah u mudnaa ilaahay uu iska lahaa baad cid kale u meerisay taa macnaheedu waxaa weeye ilaahay baad wa tacaala dulantay marka dhanka laga eego midna waxaa weeye adiga lafahadaba dulmaysa naftaadii baad dulmaysaaba xaqeeda meel kaga dhici waad ku xadgudbi ayadii baad dhibaataynaysa wa ina linafsika calayka xaqan baa laysku ogaa fa minhum daalimun linafsihiba markaa noqonaysa ka saddexaadna waa adulmu fii maa bayna alcibaad addoommuhu dhexdooda inay isdulmaan oo isku xadgudbaan oo xuquuqu naaska lagu xadgudbo saddexdaa qaybood buu noqdaa midka u daran marka waa dulmiga adoonku allihii uu ka galo rabbiga ka galo ama aadamaha uu ka galo midka naftaada aad ka gasho waa dulmi laakiin kuwa kale waa dhaamaa maraatib buuna yeelanayaa laftirkiisu inuu kufri noqdaa laga yaaba mararka qaarkood qaal allahu tabaaraka wa tacaala maa lilaalimiina kuwa garka daran ee daalimiinta oo ma ahaanin min xamiimin sokeeye iyo xigaalo ama xigto ka qabta cadaabka ama ka difaaca cadaabka ama u heliya walaa shafiicna ergeeyo u ergeeyo ilaahay oga ergeeyo taacu warkiisa la aqbalayo mar haddii naar ay waajibtay weeye kuwa daalimiinta ah oo mushrikiinta iyo gaalada loo jeedo iyo wixii la halmaala ama dulmigii khaaska ama kii caamka ahaa ayaddu asalkeeda kafaraha ku soo dogta laakiin cumuumkeedu wuxuu taabanayaa weeye cusaadda mu'miniinta macnahaasuu sheekhu ka rabaa laga yeeli mahayo xigaale iyo xigtiya ahal u heliyana ma helayo cadaabka ilahay ka difaaca wa qaala tacaala rabbi wuxuuhi wamaa lilaalimiina min nasiir kuwa garka daran ee garta daran wax u heeliya oo gargaara ah ma laha wa ama alaxaadii axaadiisu soomaa fa minha waxaa ka mid a xadiiu abi dar baa ka mida almutaqadimi ku soo hormaray fii aakhiri baabi اlmujaahada xadiidkii dheeraa buu u jeedaa yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsii wjacaltuu baynkum muxaraman falaa tadaalamu xadiikii dheere aad soo marteen weeye وcan jaabirin xadiidka labaad waa jaabir أna rasul ا sl lي sm qaala suban wuxuu uhi itaquu ظulma iska ilaasha iska dhowra wa fii riwaaya xadiidku iyaakum waظulma war iska jiroo iska ilaaliya xadgudubka iyo xuquuqu naaska inaad ku xadgudubtaan oo dadka aad dulantaan faina ulma gardaradu ulumaatu mugdiyaalo wey ywma alqiyaamati maalinka aakharo calaa aahiri inuu yahay xadiidka oon la tawiilinayn bay culummadu u banka qiyaama marka la tagee muslimiintu nuurkooda iyo tooshkooda iyo iftiinkooda ay ku soconayaan adugu waxba arki maysid mugdi baad waad gabadhici agga u dhac agga u dhac agga u dhac ummaddina marka aan dulmiga la imaninna aadama iyo alla aan dulmininna waxaa weye iftiin baa u baxaaya nuuruhum yascaa bayna aydiihim ayay ku socdaan amaa adugu waad gebi dhacaysaa oo mugdi baad ku jirtaa sida ruuxa ribada cuna uu ilaahay u sheegay inuu gebidhaci doono oo takhabud ku dhici doono ayaad aduguna maalinka xaama arkaysa fa ina ulma waa adoon lagaa goyninba oon xisaab la gaadhin baad ifka markaad ka soo baxda qabrigaada banka qiyamada waxaad ku imanaysa indhala'aan baad ku imanaysa iyo mugdi ulumaatu mugdiyaala wa yowma alqiyaama iska ilaaliya marka dulanku waa xadgudub alla laga galo aadamo laga galo naftaada laga galo maalinka u darana waa xaqu naaska iyo xaqullah maalinka qiyamana wuxuu idinku noqon doonaa weeye indhala'aan buu noqonaya ruuxu mugdi ku soconayaa munaasabada ka dhaxaysa dulmiga adduunka iyo ciqaabta oo ah indhaha in lagu tiroodu hamagsataah bannaankaay iska taallaa maxaa ruuxa dulmiga ku dhacaya ee aadamaha dulmaya ee adduunka markuu joogo dulanka la imanaya wuxuu iska indhatiray waddadii saxnayd wuxuu iska indhatiray cadaaladii wuxuu iska indhatiray xaqsoorkii kasba oga leexday markaasuu waddadii xumayd u baydhay maalinka qiyaama asagoo la indhatirahaya wاljazaau min jinsi اlcamal wاtaquu iska ilaaliya muslimiine ashuxa bakhaylnimada lexjeclxumada weeye lexjeclxumada shuxigu waxaa la yidhaahdaa waa ashad اlbukhli marka la soo gaabiyana waa alxirsu bima cindaka wاlmancu cafwan waxaa weeye alxirsu calى ma laysa cindaka wاlbukhl bima cindaka la yidhahdaa shuxigu marka la soo gaabiyo waa in aad ku dadaasho ood wakhti dheer ku bixiso waxaadan haynin inaad haabatood hesho wixii adugu aad haysayna aad ku bakashood bixin weydo wixii aad haysatana ma bixinaysid oo ku baqaynaysa waxaadan hayninna waad u hanqaltaagaysaa oo weliba si xadgudub ah marka waa ashuxu waa maxay waa alxirsu calaa maa laysa cindaka waxaadan agtaada ahayn ood haynin ood ku dadaasho in la helo wاlbukhlu bimaa cindaka waxaad haysana aad bixin weydo hadda maxaa ka xun waxaad haysa ma bixinaysid waxba kalama baxaysid ma sadaqaynaysid waddooyinkii khayrkaa kuma bixinaysid ilaahay wax ma amahsanaysid wamaca daalika intii kuma qancaysidee iimaankaad ladahay talbaatay saasaad u qamaamaysaa adduunyaa ku hormartay marka shuxi muxuu keenaa nabi allow fa ina shuxa lajeclaxumadu ahlaka wuxuu baaba'shay man kaana qablakum dadka idinka hor yahuudiya nasaaru baabiiyey ummada idinka horreeyey xamalahum wuxuu ku xambaaray shuxigii in adduunyo lagu dadaalo wixii adhaysana la bixin waayo waxay ku xambaartay calaa an safakuu dimaa'ahum dhiiggooda inay daadsheen oo isdileen oo isbaaba'sheen wastaxalluu ay bannaysteen maxaarimahum wixii rabbi ka xarimay bay bannaysteen iyo gabdhahoodii bay bannaysteen walaalahood bay bannaysteen zinadii bay bannaysteen wax walba rabbi ka xarimay bay ku dhaceen wey waxaa u keenaya adduunya jacayl waxaa u keenaya hanqaltaagid addunya loo hanqaltaaga ku bakhaylid waxaa dadka baabiye midkaas wey rawaahu muslim riwaaya xadiidku le xadis abdillahi bni camr caas kan waa xadiidkii jaabire ayaa ka faahfaahsanayd oo ahayd amarahum biulmi e, wataqu shuxa faina shuxa ahlaka man kaana qablakum halkaa markuu maraya xadiidkaas cabdillahi bni camr caas waxaa ku jirta amarahum biulmi fadalamuu wa amarahum bilqaicati faqaطacuu wa amarahum biاlfujuuri fafajaruu shuxigii ayaa wuxuu amray inay dadka dulmaan wuu ku xambaaray markaasay dulmahaya waa nafsa shay hadda sumaydana qolyahan shaqaystay ganacsatada kuwa guryaha raadiya kuwa dhulalka raadiya nin walbo adduunye ku mashquulsan wuxuu isku dayayaa inuu shaygaa uu doonaya si walba ku helo ama laaluush ha bixiyo ama raggii ugu horreeyey ha dulmo ama kuwii dilaalayda u gembiyo ama ruuxa ku falliso meeqal isku baabi'iyey baabuura ismariyeen waa isdilaan hadda waxay marayaan inay issixraan oo sixir isku baabi'iyaan mukaan baa loo tegayaa meelahan fadhida kuwa reer gaarisna munyada isku baabi'iyaan kuwa reer nairobina miingi iyo mukaanbadii ber iskaga dhigaan warkoodaana haya walaa yunabi'uka he milu khabiir eber sixir bay isku baabi'iyeen iska daa hawlo kale toorideennii baa dhaantay iyo xabaddan iyo babankeenni aan isla dhici jiray sixirku waa maxay cala araajix min aqwaali ahlicilmi waa kufri akbara gaalnimay maraysa adduunyo darteed in loo gaaloobo oo walaal loo dilo oo weliba gaalnimo lagu dilo oo sixir lagu baaba'asho isbaabi'iye nabigu hawshu kuu sheegay soo maa amarhum biulmi fadalamuu wa amarhum bilqaicati faqaacuu shuxigaba wuxuu keenay adduunya jacaylkii iyo bakhaylnimadu waxay keentay in qaraabadii la gooyo xigaalada la gooyo shilinka intaad hebel siin lahayd may wax ma hayo ma karo war bixi ma bixin karo sadaqadii qaraankii tolnimadii eber amarahum bilqaطicati faqaطacuu wa amarahum biاlfujuuri fafajaruu xadgudub iyo diinka tallaabsi iyo baalmaris shareecadu amrahaya si xoolahaans u dhaafin amiir shakib arsalaan wuxuu i muslimiintan wixii ka dambeeyey waagu jabka ku bilowd ilaa yowmin hada maan taarikhdoo dib u akhriyey buur waagi hore waxay ku guulaysteen ay gaala kaga adkaadeenna laba qodob keliyuu ahaa cizatu nafsi iyo wax quudhid naftooda ku jirta oo dulmidiid ahaayeen oo nabigu ku tarbiyey calayhi salaatu wasalaam iyo inay wax quudhaan ninka naftiisa quudha haddee maalna wuu waaguu jabka ku bilo ilaa yowmina haada waxay eedana waa labadaa buuri labadaas shilin inay bixiyaan ma rabaan buuri shilin inay bixiyaan oo qadiyad u huraan oy dal u huraan oy diin u huraan ma rabaan wadaadku qaaranqaad badnaan bay ku leeyiy marka dambe markuu wadaadku fu yidhahdo bismi illaah dad qolyaaba ka cahaayaba odayga daaradna wuxuu yidhi meel wax laysku weydiiyey waa meel laysku qaniinay buuri meel isku soo dardara la yidhi hee waa meel laisku qaniinay bahal inuu ku qaniinay ka darantahay shuxugu marka ummadda wax halaagi wey iska ilaaliya ninkaan waxba quudhaynin qadiyad ooma heelin karo rawaahu muslim can abi hurta radi allahu tacala canhu ana rasul la sl ly slam rsulka qaala wuxuu yidhi suubanuu calayh isalaatu wasalaam latu'adunna alxuquuqu xuquuqda ayaa la gudanaya xuquuqa ana ii dhigan in la godaa sax ah sawaabku in la godaa ashhar ah kordhowgu waa laga wanaagsan yahay xuquuqda ayaa la gudan xaq walba nin walbo xaqu maya waa laga guduwey axad walba ama bahaa'im ha noqdo ama bahaa'im ha noqdo ama ha noqdo caaqil ama ha noqdo hayru caaqil axad walba wixii ku maqan waa laga goynaya ilaa ahliha ahalkeedii baa loo gudanayaa oo la siin weeye yowma alqiyaamati maalinka qiyaamo xataa yuqaada ilaa loo qisaaso lishaati اljalxaa'i riidi seenyada ahaydaan geesaha lahayn lishaati اljalxaa ridi seenyada ahayd ridaan geesaha lahayn soo adhig mataqaadhiga waxaa jira aan geesa lahayn yaa looga qisaasahayaa min ashaati اlqarnaa'i ridi geesaha lahayd baa looga qisaasi oo looga goy ila waa aragteen rida aan seenyada ah hadday tiraato kalaan iska celinhaya tabar badan ma hayso xoog badnaato laakiin madaxeeda waa seeman yahay waxay wax ku muddo ma laha waxay wax ku disho ma tan geesaha laa marka durayso oo dilayso oo dulelinayso oo ka adkaanaysa saa lagu dayn marka waa dulan ka dhacay adduunka oo laisku xadgudbay adhigu waa la soo saari aakharaa la iman waa loo kala garqaadi waa loo kala qisaasi markay kala goostaan oo tii senyada ahayd geesa loo sameeyo oo la yidhahdo intay kugu dhufato ku dhufay hardido ay ka goostay ciil beesho ayaa carro loo bedelaya dadku intuu wax ku kala maqan yahay ma jirto ilaa aad kala dhammaataan oo nin walba xaqiisa kale laga siiyo wax soconaya lama arko fii xadii nebi wuxuu xataa tuqaada lidarati min adara dhurcasada quraanshada loo kala eh, qaadahaya jir cabdullaanku waa aragta aboorba ibir ka dhigaa baashan dhurcasadu dadkay cuntaa labtirkoo iyadaa is cunta waxyaabahan xamaarto dhan baa yaa isbaabi'iya waa loo kala garqaadahaya meesha shimbiri iyo xoolihii loo kala garqaadaya aadama maxaad moodaa mukalafkii warkii joojowey min ashaati alqarnaay tanixuhaa fii riwaaya tanixuhaa way hardii intii loo qabta oo geesool ayaa liyahay intay kugu dhufato ku dhuf kadib baa yaa turaab laga dhigaya rawaahu muslim baa xadiidka mariyey riwaaya kale xadiidku uu leeyay waladii nafsu muxammadin biyadihi layaqsimana kullu shayin yowma alqiyaama maalinka qiyaama axad walbaa doodaya shay walbaa doodaya xata shaatayn fii man tataxataa dood baa loo furi qaadi baa u kala garqaadi waa muddaci muddaca calayhi way doodayaan xugun baa dhici kadib baa xukunka la fulinaya adhigaa doodaya maxay ku doodayaan maxaan ku hardannay maxay igu hardiday maxay igu dishaa laga niqaashahay waa laga doodi cadaymuu keensanaya axad walba kana waa keensanaya kii xukumka cadliga waa nadacu lmawaasiin alqista liywm alqiyaama aa kala baxaya iska ilaaliya adduunkan saad digdigtan indhataaggan indhacadayntan ma soconayso haddaaman aakhare lagu kala baxa aysan jiri lahayn bay culummadu ilaahay adduunya abuureenba leanna adduunyada haddii dulmi uu ka dhacahayo oy doodi ka socoto oo la isbaabi'inayo waa in la daar kale oo lagu kala baxo ina rabbaka yaqdii baynahum yowma alqiyaamati fi ma kaanuu fiihi yakhtalifuun waa in la kala xukumo marka allays ilaaliyo nin walba hadduu jaanis haystaaye xaquuqda bani iska duwo allahna ka cabsado wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi saxaaba kunaa waxaanu ahay kuwa ka sheekaysta can xajat اlwadaac xajkii sagootinta ayaanu ka sheekaysan jiray riwaayo kale kunaa nasmacu bixajat اlwadaac yacni xajkii nabigu uu xajiyey sadaan uga soo dhaqaaqnayba iyo iyadoo la taagan yahayba waxaa loo bixiyey xajkii dardaaranka iyo sagootiska nabigana waa nool yahay saxaabadu way fahmi waayeen barhkood xajki waaba la joogaa nabigana waa ka maxaa loo yidhi xajkaani waa xajat اlwadaac xaajat ulwadaac looma bixin nabiga intuu dhintay kadib waxaa loo bixiyey subanahoo nool oo taagan siddeetan iyo dhowr maalmood buu nabigu ka sii dawaad garanaysaan maxaa yeelay suurat nasri idaa jaa baa soo degtay nabigoo mina jooga xaajatu wadaac bay soo degtay ayaama minay soo degtay nabigu waa loo sheegay wuu fahmay in hawsha ay soo gaabato nabigu uu xijaaban doono idan suuraddu markay degtay saacado kadib anas baa ka sheekeeyey iyo jaabire inuu nabigu dheer la istaagay bacda nusuuli suurati nasr idaa jaa markay soo nabigu waa khudbeeyey khudbo dheer waxba uusan ka tegin oo muslimiinta la dardaarmay oo xilkii mas iska wareejiyey oo ayagu makhraati gashaday buu nabigu ka sii daayay calayh idan xajka waxaa loo bixiyey xaajat اlwadaac tiibuu saxaabigu ka hadlaaya wاnabiyu bayna adhurina nabigoo bartay dhexda iyada ku nooloo jooga ayaan u bixinnay xajat اlwadaac walaa nadri mana garanaya maa xajat اlwadaac waxay tahy waxa laga wado xajkii sagootiska xajkii dardaaranka riwaayadii xadiidka waxaa ku jirtay meesha ahayd fawadaca الnaas fawadaca الnaas dadkiiba nabigu maalinka aad u sagootiyey u dardaarmay xataa xamid allah ilaahu rabbi ku mahadiye nabigu amaanan fahmin muraadka iyo magacan ka dambeeya ilaa rasuulku xataa xamid allah rasuulullah ilaa rasuulka ilaahay alla uu ku mahadshay wa ana calay uu faalla ammaano ilahay ammaantiisa uu celceliyo rakaadiyey uma dakar nabigu wuxuu sheegay almasiix adajaal masiix dajaal ninkii beenta badnaa ee socodka badnaa ama isha tirna ama lugta masaxnaa ee reesmagaadhada aan lahayn faadaba nabigu wuxuu ku faalla dheeraado ku xayl dheeraaday fii dikrihi faalladiisa inuu ka faalloodo oo uu nabigu sheego oo uu tilmaamo xilliguu soo baxayo intuu dhulka marayo intuu joogayo fitnadiisa waxay tahay nabigu aad buu u sharxay faanaba wuxuu ku xil dheeraaday fii dikrihi kafaalloontiisa uu ka faalloonayay wa qaala wuxuuna nabigu yidhi sal slam dajaal iyo axaadiista ku saabsan sheekh wuxuu ku keeni manhuuraati wاlmilax laba boqol iyo lixdan baabka ah ayuu ku iman doonaa insha allah markaanisu un baynu faafaahin doonaa insha allah haddii rabbi nagu simo wa qaala subxan wuxuu uhi maa bacaa allahu min nabiyin ilaahay nabi ma soo dirin ilaa hadduu rabbi soo diro nabi andarahu ummatahu ummaddiisu ooga digi jiray dajaal nuuxun baa ka digey iyo wاnnabiyuuna ambiyadii min bacdi nuux ka dembeeye baa ka digay dajaal oo ummadda u tilmaamay ooga dayriyey waina warya shaniya in yakhruj fiikum hadduu dhexdiinna ka soo baxo dajaal famaa khafya calaykum min shanihi wax kastoo idinka qarsooma dajaal xaalkiisiiyo tilmaantiisa ah falaysa yakhfa calaykum idinka qarsoomi maayo ina rabbakum laysa biacwara waannahu acwaru cayn اlyumna kaana caynahu cinabatun طaafiya nabig wuxuu le alayh اsalaat wasalaam wax kastoo idinka qarsoomoo dajaal aad ka garan weydaanba tilmaamo aydan garan waayi doonin baa jira oo kuwan ah inahu in yruj fiikum hadduu dhexdiinna ka soo baxo xadiikan waa ku gaari doo nabigu uhi alayh salaat dajaal hadduu soo baxo anoo nool anaa idinka dooday anaa idinkaga filan anaa ruux walboo muslima u dooday kana doodayoo idin taagan anoo xijaabtoo geeriyo hadduu dajaal soo baxana fakulu mri'in xajiiju nafsihi nin walba asagaa naftiisa ka doodi haddaa lek anugu aan jooga anaa idinkaga filan famaa khafya calaykum min shani ay min nucuutihi wa awsaafihi wix idinka qarsoomo oo tilmaamihiisa ah haba jiraane falaysa yakhfa calaykum idinka qarsoomo mahayo ana rabbakum rabbigiin laysa bacwa rabbigiin uusan ila ayn ama uusan weersho ahayn ama ilaytmiyadinka qorsoomi maya nabi allow wa annahu dajaalna acwaru caynlyumna isha midig inuu la'yahay ama ay masaxan tahay ama aysan nuur lahayn ama uu la'yahay kaanna caynahu ishiisa midig waxaad moodaa cinabatun xabad cinab ah zabiib ah taafiyatun oo soo yuucanoo soo baxsan midhuhu markuu taxan yahay xabadda soo boodee midhaha kale ka dheer ka soo baxsan ayaa aafiyada la yidhaahdaa masagadu markay taxanta xabadka kor u soo baxa midhuhu markuu siman yaha ka dheer ee asagu safkii laynka ka baxay ee faraha soo taagaya ayaa aafiga la yidhaahdaa ishiisii wejigoo dhan bay ka soo baxsan tahay wey isha kale ay ka soo baxsan tahay waa soo yoocanta waa lagu foolxumaynaya bannaankay taallaa miyaadinka qorsoon wey ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ceebka saliib dajaalla ceeb buu leeyahay miyaad fahmi weydeen sheekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullahi wuxuu yidhi waagii hore markaan xadiidkan akhriyo waxaan dhihi jiray nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam tilmaanta aad ba ugu xeeldheera dajaal uu ka bixinaye muxuu nabigu sida ugu faahfaayey waxaaba ku fillayd inuu yidhaahdo keliya waa makhluuq xaadid ah bacda an lam yakun waa saaxibu xaaja waa faqiir idinkoo kaloo sakaraad ah laakiin waagida markaan xululiyo itixaadiyo iyo tawaa'if islaam sheeganaya oo makhluuqaadka qaarkood caabudaya aan arkay oo ilaahay khayrkii rabbi ka dhiganaya oo rabbi garanla ayaan gartay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yidhi tilmaan daqiiqa u bixiyey waa tilmaan xataa midkeenna afgarooca ee dabiinka ee lagaroonaha ee dabaalka uu fahmi karo wey nin ishiisan fiicantahay midda kanla intaa ila sida karbunaad bannaanka ay taallo ay gulculanayso fool xun nin walbaa ka cararahay warkan rabbi ma noqon kari hadduu wax karo ishuu hagaajisan lahaa buu sooma midka ugu caqli yar baa fahmaayo tilmaantuu nabigu bixinayaa famaa khafya calaykum min shani wax kastoo idinka qarsoomo xaalkiisaa falaa yakhfa calaykum weeye anna rabbakum laysa bicawara wa annahu acwar intaa bal ku dhega horta ayib intaasi marka dajaal hawlihiisa waynu gaari doona alaa ina allaha xarama calaykum dima'akum xaafid bn wuxuu leeyahay saxaabada sheegtay xajatlwadaac khudbaduu nabigu jeedaya dheerayd sheegtoo dhan marka la uroriyo qaybtan dajaal in la dhex qisadiisa ibni cumar keligii baa wariyey buu ihi faxafida maa lam yaxfadhu hayruhu xadiista dhaadheer ee ku saabsan ee xuquuq ku saabsan ee nabigu ku dhex sheegay saxaabadoo dhan baa sheegay buu badankood laakiin in xaajatlwadaac dardaarankii lagu daro altaxdiiru min addajaal iyo in tilmaama laga bixiyo waxaa gooni u qabtay buu idhi ibnu cumar nin aad qabtu ahaa de maskax badan alaa ina allaha xarama calaykum dima'akum muslimiina ilaahay wuxuu idinka reebay dhiiggiinna inaad daadisaan xaqdarro wa amwaalakum hantidiinna ka xurmati yowmikum haada sida uu idinka reebay maalinka inaad ku xadgudubtaan ood oo dhiig daadisaan oo xaqi xaramka iyo ayaam ixraam iyo shahrulxaraam aad ku xadgudubtaan fii baladikum hada baladkiina kana oo e, maka ah albalad alxaraam fii hada bishiinan oo dilxija ah alaa hal ballaqt muslimiina ma idin gaadhsiiye warkaa warkaa sheegay qaaluu nacam qaala nabig wuxuu ihi allahuma ashhad ilaahu makhraati ka noqo inaan gaadhsiiyey oy qirteen inaan gaadhsiin u sheegay inay iga marakaceen bani aadam war badan yahay allahu marag iiga noqo alaaan saddex jeer ku celiyey weylakum war magiciin jir aw wayxakum wayxakum iyo weylakum sida loo badan waa isku mid waa kelimo markaad ka xanuun waxaad u danqanayso ead u xanuunsanaysa la yidhaahdo war magicii jir war go'on war go'e howlahaas weeye ma aqaan waxaa idinku tidhaahdaan eraygu waxaa weeye eh, halkudhagoo ruuxa kuu xanuunsay ee kuu danqanaya uu hadalkiisa ka hormariyo ayib waylakum war magaciin jir ow wayxakum eh, magaciin jir unduruu fiiriya dardaarankayga fiiriya diinka fiiriya xaaladaad hadda ku sugantihiin wanaagga islaamnimaha isaas u jejin eega laa tarjicuu bacdi dhugta weeye ka fiirsada laa tarjicuu bacda aniga gadaashaha ku noqonina ha ahaanina kufaaran gaalo yadribu bacdukum riqaaba bacdin oo barhkood bar kale uu dilayo yadribbay bacdu nusa qoraan laakiin godaalkaa ka fiican xagga ciraabka laa tarjicu bacdi kufaaran gaalo maxaa lagu yaqaanaa inay isbannaystaan inay isbaabi'iyaan in waxba aysan xeerinin inay isku xadgudbaan dhaqan gaala ha yeelannina islaan sheeganaya ama ha gaaloobinna labada macnaa loo badan yahay kufaarna inaa calaa daahiru lagu xambaaro oo gadaashay ha ridoobina ay tahay wardiinka ha ka bixina oo sabrow diinkiinna u adkaysta ay tahay iyo inay tahay laa tarjicuu bacdii kufaaran dhaqankii gaala ha yeelanina gaala maxaa lagu yaqaanaa inay isku xadgudbaan inay isbaabiyaan waa iscunayaan wax ka dhexeeya ma jiro nimbe nuu ka awood badan yahaybay u cunaa inta innaga ay rabaan inayna baabiyaan bay walaalayihiin wada socdaan taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa wey wax ka jira ma jiro kulligood baa isbaabinaya waxaad arteen wastareenkii reeyro kulli waa cadow isbaabi'inaya danun baa isku haysa maalinkii annaga naga faraxashaan ayagaa iscuni meeqay issoo cuneen issoo baabi'iyeen malaayiin rawaahu lbukhaari baa xadiidka wariye wa rawaa muslimu bacdahu muslimin barhkii buu wariyey xadiidkan dheer ibni cumar bukhaari baa wariyey laakiin muslimna wuu la wadaaga asalkiisa wey maxalushaahidku waa maxay uu baabu dulmi sheekhu u keensaday faqrada ah alaa ina allaha xarama calaykum dimaa'akum wa amwaalakum ilaa aakhirihi iyo qaybta u dambayso unduruu war dhugto ka fiirsada laa tajcu bacdi kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin barkiin bar kale qooraha yuusan dilin oo yaan la isbarnaysanin oo yaan la isku xadgudbin aniga hadda idinka sheegeynaya iska daa qooree in gaalnimo laisku dilayo laisku laynayo wa can caaisha radi allahu tacaala canha ana rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam qaal rasuulka ilahi wuxuu yidhi man dalama ruuxu dulmiya ee dhaca qiida shibrin qadra shibrin taaka qadarkeed qiida iyo qaada waa isku macno ka qiisa waqaasa waa adar wey man alma ruuxii dulmiya qiida ibrin qaada ibrin qiisa ibrin qaasa ibrin waa isku qadar taaka wax leeg nabigu wuxuu jeedaa tusaaye taaka wax ka yaroon lagugu faman yacmal miqaala daratin khayran yarahu kala wey miqaala daratin yarahu kala wey man alma ruuxii dulmiya qiida shibrin taaka wax dhan oo qadarkeeda oo minaladu dhul xaggii ah uwiqahu dhulkii baa loogu koorayn ama loogu kuulayn min sabci ardin toddoba dhul xaggood baa lunta loo gelinaya uwiqahu waxaa looga kuulgelinaya ama looga koor samaynaya min sabci toddoba dhul ayaa intii la soo gooyo oo dhulkii aad dhacday meesha ku aadanayda ayaa luqunta lagu gelinayaa markaad qabrigaada ka soo baxdaba adoo dhul xambaarsan oo dhaqaaqil aad soo baxaysa in lagugu gartaa la waa lagugu ceebayn kaarkaa lagaaga gubi kladii yatahabaطu الshayطaanu min almas oo kale weeye maxay eedeen bayci bay ka leexdeenoo ribay u dhaqaaqeen halkaasaa lagu gelnaya marka adoo dhaqaaqila oo tunka ku wada ayaad qabriga ka soo bixi inta ummadda la xisaabi ee banka qiyaama la taagan yahay toddoba dhul kuu laga soo sameeyooo cara'a dhulka yaa intaa kugu jirto laga bilaabo halkii aad dhacday ilaa dhulka u hooseeyaa lasoo weegaarahaya waxaa lagu gelinhaya luqunta culayska adoo jiidaya oo ummadda cadaabkala dheer yaad banka qiyaama taagnaanaysa ilaa la xisaabtamo oo ummadda la kala saaro ama naar lagugu galaatiyo ama si kale rabbi kuu badbaadiye mooyeen saan baad u wadaysa uwiqahu min sabci ardiin muttafaqun calayh sababkiisu wuxuu ah xadiidka ay ku sheegto waynu macaaisha ardaygay waxbari jirtay abaa salim cabdiraxmaan ibn cawf azuuri la odhan jiray ayaa maalin u yimid oo u soo galay caaisho markaasuu oga sheekeeyey asaga iyo wadaad kale inay dhul isku haystaan ninkii hebel ahaa iyo anigaa guryo isku haysanoo soodintiiba igu soo riixay ana waxaan leeay wardib iga durug asna wuxuu leeya maya anaa iskale qaybtan oo damarsaday ee adugu ma ana anna waxaan leeya waad i dulantay hooyonaba u soo galay markaas ya abaa salama ijtanib اlarda bay ku jiri abu salamow ma dhul baa isku qabsateen hebela ah, dhulka ka carar u daa bartankaada hadduu keensado farhooga qaad sudunta hadduu kugu riixo ka carar nabi maxamed baan ka maqlay asagoo sidaa ay idhi xadiidka u sheegtay intay aakhare intaad khaldanto banka qiyaama aad dhul la soo istaagi lahayd iyo jibaallo iyo toddoba dhul carradoodii qoorta lagu gelin lahaa iskaga carar saasay hooyada ugu sheegtay xadiidka axmed baa qisadiisa sheegay dhacdo xanuun badan baa dhex martay saxaabigaad garanaysaan saciid ibnu zayd alcadawi min alcashara almubashariina biljanna ku jira iyo gabadh la jiray arwa bintu uways arwa bintu uways ayaa dacwootay oo marwaan ibnxakam bay u dacwootay markuu madiine ka ahaa waaliga iyo amiirka ka ahaa waxayna ku tidhi saciid ibnu zayd ayaa sooxdinta igu soo riixay oo dhulba igu haystaa dhul aan lahaybu iga qaatay marwaan baa u yeedhay saciid ibnu zayd oo waa yeela markaasuu yidhi haweenaydana kaa dacwoonaysa oo maxay ugu haysataa waxay leedahay dhulkay dhulbuu iga qaatay oo meeshuu guriga uu ka jeexday anaa iska leh soodintiisana xaggay ka tahay anaguna xag warbay akhriday wuxuu idhi may oo hal baan ku ayadana hal baan leehay adiga waxaan ku leeyahay buu idhi intaan nebi maxamed aan ka maqlay asagoo yidhi ninkii taako iyo wax yaroo dhulo ruux ku dulmiyae ka xada ama ka dhaca aakhara qoorta loo soo goyn toddoba dhul oo banka qiyaamuu la imanaya intaan nabiga ka maqlay seen aadamo dhul oga dhici buu ogana xadahaya haweeneedana ma dulmin been bay sheegaysaa dhulkaygii baan joogaa horta adigu xadiidkaasaan ku leehay buu marwan wuxuu ihi maadaan nabiga ka maqlay haa adiga haa bas markhaati kale ku weydiima orod iska tag buuri naagidhaaf fadha aniga hay aafaynin ayada waxaan leeyahay buu idhi ilaahu hadday been sheegayso i dulmayso waxaan jira iga masabidatay ilaah wuxuu idhi qabri gurigeeda ku dhex dil ummadda bannaan baa lagu xabaalaaye hee qabrigeeda ku dhex dil indhahana tir gurigeeda ku dhex dilo qabri oga dhig indhahana tir ila waxay arkaysa iska indha tirtay buu hi saxaabigun wuxuu ahaa mustajaabu dacwa ninkaas taabicii waa ka sheekeeyey curat bnu eh, zubayr iyo maxamed bnu zayd baa ka sheekeeyey labaduba saaday u dhaqaaqday gurigeeda iyo beerta ay lahayd waxaa iga dhacay saciid muse ku dacweyn ay tagtay indhihii baa dam la siiyey indhihii baa madoobaada weligeedna ilkamaysa sheegaan maalinkii dambe iyadoo hamagsanaysoo beertu qudhigeeda iyo dhulka dhex socoto oo ul haysato oo derbigaad tasaabsanaysa iyay ceel ka fakatay ceelkii baa laga soo bixin waaye waa lagu xabaalay muxuu ku habaaray indhaha inuu alla tiro gurigeedana lagu dhex dugo qabri looga dhigo indhihii baa ilaaha gebsiiyey gurigeena qabri buu u noqday maxamed zayd wuxuu idhi wax yar kadib ayaa roob badan baa yimid oo madiine qabtay dhoolkoo dhan bay roobkii xaaqeen oy qodeen waxaa soo baxay dhagaxyihii waagi dhulka la qaybsanaya astaamahee la dhigay u dhaxeeyey soodin u ahaa saciid ibnu zayd iyo arwa bint uways markaasaa waxaa la arkay buu dhul uu leeyahy saciid ibnu zaydba inuu ku jiro dhulkeedii oo dhagaxyuhuba ay ku jiraan gudaha idan maxay ahayd haweenaydu aalimad dulantay saxaabiga saxaabin wuxuu ahaa saadiq fii madaca oo wuxuu i intaan nebi maxamed ka maqlay xadiidka miyaanu dhul dhacahaya oon dhul dulmahaya roobkii baa ilaahay soo diray wuxuu ka shifay roob waa taqaanaa dee magaalo ku dhaca aan laami ahayn wuxuu carraduu cunayaa guryaha salkoodu xuqahayaa wuxoo dhan buu qaadahayaa markaas waxaa soo baxay waaga dhulka la qaybsanay dhagaxyihii aylka la geliye lagu kala soocayey dholalka iyo guryaha markaas reer madiino dhan waxay ogaadeen saxaabigu inuu ahaa madluum ayadna ay daalimad ahayd daabaa le bagay ku tahay ha waa halis wey dhulka iska ilaaliya dhulalka iska ilaaliya nairobi hadda dhul intaad ku waalateen baa la isbaabi'inayaa dhulal intaad ku waalateen baa la isdulmaya nusmitir iga durug hal mitirya bar iga duru hawada ka hele maya salka salka ugu qaba baabi'i marka hadda waxaan u malaynayaa dhul caade ruuxu dulmay baa layidhi qoorta loo sugin leh waxaan ka baqayaa dhulka in laydinku daro lix iyo toban dabaq oo kale oo dhagax oo shub ah is ilaaliya aadaha la soo ilaaliya وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم إن الله سبحانه لا يملي وكرنيا من الملوى لغكين والملوة والزمان والوقت إن الله لا يملي رب وكرنيا للظالم ظالمك وأسرة ديرينيا ظلمك كدعي درب لغو قبان مهايو بينت لغو قبان مهايو درب العق ولا سوغيا إنما نملي لهم هي liyasdaaduu iman wanaag hamoodi marka isku hagaagta adduunya ku hagaagtay aad xogow halkaa ka xoqotee dacdacsatee istakiinka qaata moodin dadka in lagaa jecel yahay waxaa dhici karta inay tahay useta dheerayn waa ciqaabta qabla caasifa waad aragteen ruuxa xanuunsan ee marla markuu nafbaxahayo saacado ka hor iyo maalmo kahor wuu miirsada wuu soo fadhiisan waa loo bogi waxaa leeyi war hebel maanta waa fiican yahy wuu nafbaxa kugu xigta waxay u yaqaana dhakhaatiirtu iyo qolyaha cilmu eh, quluub axwaal quluub ka sheekeeya asaxwatu qabla lmowt baa la yidhahdaa waa fahmaysi ka horeeya geerida saad maral u tahay ee saritu u taalle ee biyaha lagguiinee lagu eh, jalayo saacado ka hor ama maalin ka hor markay naftu kaa baxaysaad miirsanba waad soo fadhiisan waad rumayn waaba dardaarmi dadka qaarki waa sidii loo badan yahay xoguu ruuxii fahmaa soo geli waaba loo bogi dadkii xoogu rajaaba soo geli qalaf baa ku xigta waxaan xoogow aad moodaysa in wax iskugu ka hagaageen ilaahu dhegtaadna waddaayisa kuu ruqinta ah hee waxaa laga yaaba inay tahay qabla alcaasifa waa markii dhabarka lagu jebin lahaa wax yar ka hor weeye iska ilaaliya qolyaha dagaalamee howlaha dagaalka ka sheekeena waxay ku leeyihiin maxaa le alhuduu qabla alcaasifa la yidhahdaa marka ciidanka intii lasoo tababaro la diyaargaroobo la ballamo in caawa xilligaas la weeraro ree hebel dhasha la dhigto oo hal dhumay haldhaan raacay laga dhigo xilliga la isweeraray wax yar ka hor waa la yar ciidanka u yar shaqar ma jirto waxaa waa nabad baa dhacday nabad ma ahee waa alhuduu qabla alcaasifa yaxaaskuwa artay markuu biyaha ku jiro waxaa dii nabad weeye aad gasha nabaad maqan marka baashaan ismaskiimintaa ama daynta lagu daayo hamoodin in wanaag ay tahay in lagu gaadahay laga yaaba ay makri tahay istidraaj inay tahay in allaha la yumli liaal ilaahay daalimka waa u seeto dheereeyaa waa u kortaa faidaa akhadahu markuu dhab siiyana lam yuflitu ma sii daayo ilahay hadduu ku qabto bas wey inta ka hor waxaa doonta sheeg uma qara nabigu wuxuu akhriyey xadiidkan aayadduu maragga ahayd وkadalika أhdu rabbika إida أhad الqurى wahiya ظaalima sidaa weeye ilaahay markuu qabto magaalooyinka iyo qabaa'ilka kibray markuu qabtona sidaa weeye waa u sada waa iska sugaa waxay doonaan bay sameeyaan xilligoodi marka la gaadho waa lagu kala baxayaa ina أkhdahu aliimu شhadiid ilaahay qabashadiisu aad bay u xanuun una daran tahay muttafaq marka waxaa lagu iskuu kaa daray ciqaabta dulmiga uu leeyahay iyo adoo daalim ah in laguu sota dheerayaa dhici karta hasdhigane ha khaldamin nicmada iyo xoogu naallada adduunya iskugu hagaagtay yaysan ku dagin wa can mucaadi bni jabal radi allahu tacaala canh wuxuu uhi saxaabiga bacanii rasuullah rasuulka ilaahi baa idir sal slam yaman buu nabigu u diray faqaala wuxuu ihi nabigu markuu la dardaarmayay yaman u dirahaye inaka tatii qowman qolyaad u tegaysaa kulmi doontaa min ahli kitaabi qolyihii kitaabka la siiyey ka mid ah yuhuud iyo nasaaro waliba yuhuud baa u badnayd yararkaana waxaa nasaaro badan baa joogtay markaa iyada ah asalkoodana carab bay ahaayeen qaatay tanasurka iyo tahawudka qaatay bay ahaayeen xagga nasab ahaanta carab bay ahaayeen fadcuuhum oogu yeedh an laa ilaaha ila allah inay tawxiidsan ogu yeedh markaad u togto badeeca ma wadid xoola ma wadid hawlaha laguma dirine qadiyad diineed baad xambaarsantahe warka caddee hilaac biisu waa caddaystaa baa layidhi mas'ala cadda noqo oo maxay tahay fadcum ilaa shaati laa ilaha illa allah ilaahay keligii inay ictiraafaan oy keligii caabudaan axad kalena aysan ku leexanin u sheeg wa annii rasuulullah aniguna aan rasuulka ilaahay soo diray u la soo diray dhambaalka asaga ilahay keligii la caabuda ah fainhum aطaacuu lidalika arrinka hadday kaa adeecaan oy kaa yeelaan oy kaa qaataan oy hawraarsan yidhaahdaan faaclimhum oo bar ana allaha iftarada calayhim rabbi inuu ku farad yelo uu shan salaadood fii kulli yowmin wa leylatin habeen kasta iyo kastaba hadday towxiid ka qaataan oo asalka u asaxo salkay ka fadhiisteene farici u raaci weeye waxaa tale shan salaadood baa laydinka rabaa afaryo labaatanka saacba fainhum aطaacuu arrinka hadday u hogaansamaan oy kaa yeelaan faaclim ogeysii ana allaha iftarada calayhim rabbi inuu ku waajib yeelay dushooda sadaqatan zako tu'khadu laga qaaday min akhniyaa'ihim tanaadkooda intuu tanaadka wax gacanta ku haysata oo faturaddu lagu naqahayo lagu celinhayo meelkan la geyn mahayo calaa fuqaraa'ihim iyaga masaakiinta iyo saboolkooda xaydhooda riwaayo kale tu'khadu min amwaalihim ayaa xadiidku ahaa idan in zake laga qaadi ayaga akhniyadooda lagu celin faqiirkooda iyo saboolkooda u sheeg fainhum aطaacuu lidalika arrinka hadday yeelaan oy tawxiidka kaa yeelaan oo salaada kaa yeelaan oo zaka kaa yeelaan faiyaaka iska ilaali wa karaa'ima amwaalihim jamcu kariimatin shayga wanaagsanee muunadda kululbaa leedaha fa iyaaka adiga waxaan kaaga digahayaa idin kala digahayaa wa karaa'ima amwaalihim hantidooda inta magaca leh inta muunada leh neefka baxlayda neefka dhasha wanaagsan neefka caanaha badan neefka shilis ama cadiinta leh neefka xoogow si goona u tilmaaman ha ku leexani sak keen oo labada neef soo qabta hadhihi dadka uda waxaa tii intaasaa laydinka rabaa zak keena neef buka hadday kaada xooluhu waa fayow yihiine balba neef dhaxaad iisoo qabta dheh laakiin haduga ha xulanin neefba neefku ka fiican yahay maxaa le waa dulmi hawsha ayada ninka saaciga ah, caamilka ah, ee loo diro inuu sakada soo ururiyo inuu xoolaha xusho neefka u fiican u qaado looma ogolo aigoo dhan iyo geeloo dhan haduu wada jiran yahay neef jiran baad qaadan kulli hadduu magaan yahayna magaan baad qaadan laakiin asagoo iska dhaqanoo wanaagga u badan in neefka uxun lagu xuo lama taas waa dulmi kale neefka uxunna lagu siin maayo aduguna dooran maysid neefka wanaagsan hada huwa alcadl nabigu muxuu yidhi marka wattaqi iska ilaali dacwat almadluumi fii akhdi zakaat wey ruuxa aad dulantay ee zako ku dulantay iska dhow ka cabso wattaqi iska ilaali dacwat almadluumi kii la dulmay habaarkiisa fainahu fainahaana bacdu nusakh wey marna ducaadii baad u marna fainahu madluumkii wey haddaad lamiiru shaanay ka dhigtana war dhib ma lah fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab warku wuxuu yahay iyo xaalku laysa ma ahani baynaha bayna dacwat اlmadluum iyo wa bayna allahi ilaahay albaabadiis ducada uu ku aqbalo xijaaba waxteeda ooma dhexya albaab macnuhu waa maxay ruuxa madluumka baryadiisa iyo habaarkiisa waa la aqbalaa way u ku habaarayo dacwat اlmadluum mustajaaba wain kaana faajiran fafujuuru calى nafsi ba xadiid ah ruuxa madluumka ah habaarkiisa uu ku habaaraya waa la aqbalaa lamana celiyo hadduu doona faajir ardaal kabacadqaroof ha noqdo oo ilaahay xarkiisa gooyey ha noqdo inaad dulunto gaal iyo muslim midna laguma ogolo gaal iyo muslim ardaal iyo muiic midna laguma ogolo nabigu wuxuu ihi fa fujuuruhu dulankiisu iyo diin la'aantiisu iyo salaad la'aantiisu maxay u taallaa isagay saaran tahay laakiin adi laguma fasixin inaad dulanto an abi umayd cabdmaan bn sacd aacidi kusii mahul maa aaadiita baab kale ku iman doonaan hawshan keliya meelo kalenu ku sharaxnay maxaa yeelay nabigu alayh isalaatu wasalaam hadda ka horna waynu wuxuu inoo sheegay dacwadu inay leedahay tartiib bay leedahay fii ma yudcaa bihi ila اnnaas dadka wax loogu yeedhayo dadka waxaa loogu yeedhi waa tawqiifi sharcigaa looga dambayn laakiin wasiiladaad adeegsanayso iyo qaabkaad dadka ugu yeedhayso iyo inaad cajal isticmaali inaad mikrofon isticmaali inaad waraaqo isticmaasho inaad miidiya soo fadhiisato in aad xoogow iyo dacwo iskugu darto qaabkaad ruux xaqa u gaadhsan iyo fariinta diineed adaa xor u ah wasiilo kasta oo mashruuca ah ood u aragto inay hirgelinayso oy xaqiijin ujeeddadii loogu talagalay ayaad isticmaalaysaa wasaa'il اdacwa laysat tawqiifiya ama almabaadi iyo qadaayaadka ummadda loogu yeedhayo waa tawqiif ruuxa aan muslimkahayn waxaad ugu yeedhaysaa inuu soo galo diinka islaamka kadib waxaad ugu xijin salaada zakada sidaa xajku xilligaa mucaad la diray waajib buu ahaa soonku waajib buu ahaa waxaa loo soo gaabsaday haddaad mabaadida u awanaydba ad aqbasho inta kalena waad aqbashay weeye aayarun baa laguu sheegay soonna waa lagaa rabaa xajna waa lagaa rabaa soonka dee sanadka hal mar buu yimaadaa hal ruux bana ku waajibaa laakiin sikadu waxaa laga yaabaa hal mar baa ha timaadee lacag bay ku waajibi oo geli bay ku waajibi lo'di adhigii beertii adiga lafahaada oo sakaatlfitri ah waxay dhaafi ma jiro sakadu way fara badan tahay maadaama saa u fara badan tahay salaada lagu xijiyey soon iyo xajna waa la dambaysiiyey idan dad gaalaad diin ugu yeedhaysa salaad kama bilaabi kartid soon kama bilaabi kartid fuqara waa maadaama waa gaalo waana fuqara sakada kama bilaabi kartid waa in marka hore aad u fadhiisiso asalkii diineed dadka waxa loogu yeedhi waa tawqiif sharciga looga dambayn wasiilada iyo qaabka kolba qaab kastoo mashruuc ood leedahay xaqi baad dadka ku gaadhsiin karta baad isticmaalaysa وعن أبي حمayd cبدالرحمن بن سعد الساacدي قاaل wuxuu hi صxaabiga اstacmل النبي nabigu wuxuu ka dhigtay شhaqaale istacmala ay اتakhadahu caamilan waali buu ka dhigay saka soo ururiyu nabigu ka dhigay rajula nin min alasdi ree asdi ka tirsan waa qoys yamanodu aad u ballaadhna oo madiine korkeeda ilaa yaman degi jiray yuqaalu lahu la yidhaahdo riwaaya xadiku le istacmala الnabiyu rajula min alasdi calaa sadaqaati bani sulaym ree bani sulaym oo ree asdi ka tirsan yuu nabigu yidhi zaka ka soo aruuri orod yuqaalu lahu ninka waxa lagu magacdhabi jiray ibnu lutbiya wasmuhu cabdullah cabdullah ibnu lutbiya la odhan jiray muxuu caamil ooga dhigay cala sadaqati saka soo ururin darteed falammaa qadima markuu soo galay oo uu yimid qaala ninkii wuxuu yidhi riwaayadkuule falammaa qadima xaasabahu nabiy markuu yimid nabiga la xisaabtamay mas baa la diray saka soo ururiya waa yimid idankeen baa layii sadaqaadkii reer banu saliim maxaad bixisay intaa yaa siisay aggaa imise neef baad qaad waa lala xisaabtamay xoolo badanna waa wadaa fa qaala wuxuu idhi haadaa lakum intaa idinkaa iskale muslimiinta ah dowladda iyo bangiga islaamkaa iskale wa haadaa intanna uhdiya ilaya anigaa lii hadiyeeyo waxaa ii siiyey reer banu soba hadiye iigu keenay cabdullahi bin matuur warkaasu la yimid marka nabigu la xisaad wuxuu idhi xoolahaas bangiga iyo baytumaalka xoolahanna anaa la isiiyey oo hadiyaa ku siiyey dadkii la i direen u ahaa mas-uulka ii hadiyeeyey wahadaya alcumaali ghuluulun fi shariica alislaamiya dowladdu hadday xil kuu magacowday iyo mas-uuliyad bulshada aad mas-uulka ka tahay waxay kuu hadiyeysa xaaraan wey aad ku celiso oo tira wadaadow maya kaa qaadi maayo mushaara dowladda ay siiisa horaanna wax naga dhexeeyo naga ma jiree waxaad wax ii siinaysaa ood shahay igu subaysaa garaadaha igu yaalla magacaan xambaarsanahay shaarka dawladda aan qabo marka iska ceshaadiyadaada inaad ku celiso muhdigii kuu hadiyeeye iyo in baytulmaalka aadkiisa wax u dhexeeya ma jiro haddii kale waa xaaraan lagugu cadaabad cunayso iska ilaaliya xil dawli markaad qaaddo hadiyo bulshada kama qaadan kartid aad u tahay mas-uulka ima waad ku celin yo ima waxaad keenaysaa baytumaalka iskale maxaa yeele magaca lagugu siiyaa xaggee ka yimid wejiga iyo sharafta iyo awoodda lagaaga xushoonayo shaha lagugu shubaye wax lagugu hadiyeenee lagaa diyaarsanayo hawlaha xaggeed ka keenta dowladda ama bangiga dowladdaad keeni ama ruuxii keenaad ku celinaysa tiibuu nabigu kala hadlaya saxaabiga u fiirso xadiidku waa mukhtasar markuu sidaa yidhi nabigu waa la hadlay asagii buu la hadlay wuxuu yidhi markaad leedahay intan la iisu hadiyeeyey intanna idinkaa iska guriga hooyadaa iyo aabbaha maxaad kaga fadhiyi weyday baalaad aragtid inay reer banu sulaym wax kuusoo hadiyeeyaan war xoolaha dhammaantood ku wareeji bangiga ee iska keen kadib nabigu salaadii duhure ku xigtay buu istaagay markuu asagoo hoos oola hadlay oo u canaantay buu haddana ummadda u digay laakiin waxaad ka fahmaysaa inuu nabigu khiaabka gudbasa jeediye asagiibuu gooni nabiga oola hadlay oo runta u sheegay marka hore faqaama rasulla rasuulka ilaahi baa istaagay fii riwaaya cashiyatan bacda asalaa nis dambuu istaagay salaad kadib wa fii riwaaya falama salla اuhra qaama markuu nabigu duhurku tukaday buu istaagay muxuu ihi subanuhu faqaama rasul rasulka ilah baa istaagay cala almimbar mimbarkiibuu ku istaagay faxamid allah ilaahay buu mahadiyey waana calayh waa faalla ammaanay arar gobanimaa la yidhahdaa islaamnimo uma qaala markaasuu nabigu uhi ama bacdu intaa kadib bacda alxamdalati wاlhanaa'i cala allahi weeye fainii astacmil الrajula anugu nin baan shaqaalaysiinoon xil u dhiibanaya oo minkum idinka idinka mida muslimiinta ah cala alcamali xil iyo mas-uuliyad baan u dhiibanaya oo mimaa kii ka mida wallaani illaahu ilaahay ii dhiibay ila madaxweyne muslimiintan ahaye xilalkan anaa ummadda u xil saaree wixii ilaahay ii wax oga dhiibayaa oon kaashanaya ila mas nabiga isuma keeni karo waa dadkiisii iyo ahalkiisii waa inuu xilalka qaybiyo hawsha ii qabta wakiilla iga noqda fayaati waa imanaya fayaquulu wuxuu odhan haadaa lakum wahaada hadiyatun uhdiyad ilay intan idinkaa iska leh kanna waa aniga laysu hadiyeeyey intaa idinkaa iskale whada hadiyat uhdiyat ilay uhdiyat lii cafwan aniga laysu hadiyey nabigu wuxuu yidhi u fiirso wuxuu kuu sheegahayaa sababka keenay hadiyadda sababka hadiyadda keenay afalaa jalasa muxuu iskaga fadhiisan waayey fii bayti abiihi wa ummi guri hooyadii aabbihi xataa ta'tiyahu hadiyatu bal inay u timaado way hadiyaddiisi gurigu hooyadii aabi wuxuu iskaga fadhiisan waay bal inay u timaadaa la arko hadiyadiisi in kaana saadiqan hadduu sheegayo fii dacwati hada lakum wahada uhdiya ilay uu leeh wallaahi ku dhaartay laa ya'hudu axadu minkum midkiin ma qaato shay-an shay biqayri xaqi xaqdarra kuma qaato ilaa laqiya allaha tacaala ilaahay buu la kulmaya maalinka qiyaamo yaxmilu asagoo xambaarsan shaygu uu xaqdarra ku qaatay haddaad soo maraysa ninka dhul xaqdarra ku qaata in koor looga dhigiyo iyo lagu ceebayn culays iyo laiskugu dariyo ceeb cadaabna u dhiman yahay ciyaadan billaah ninkii shay kaleoo xaqdar ku qaato neef adhi iyo lacag iyo jalamad iyo killi qaato qoortaa loo soo gelinaya asaguna tunkuu soo saaraya yaxmilu calaa caatiqi waa riwaaya asagoo degta ku wada meesha tunka ku wada xamaal buu imanaya amaal cadaab ma aha mid sahlan nabigu wuxuu uhi falaa acrifanna axada minkum yaanan garan unan garwaaqsana aakhara iyadoo la taaganya midinka midho laqiya allaha ilaahay kula kulmay ilaahay la kulmay yaxmilu xambaarsan baciiran neef geela oo lahu u ahaaday ruqaa'u guux ama olal ama reen codka geela waa taqaanaa haddee neefku markuu haddee geela olol baa la yidhaahdaa iyo reemid iyo waxyaaba noocaasaa la yidhahdaa idan neef geelahoo tunka uu ku wado marka xaggana rita adduunyana guuxahaya doobi dhisanhaya ama hal ololaysa oo ero ah oo uu marka hore xaday ama uu khaa'imay ama reemaysuu la imanaya aw baqaratan ama neef loo xumbaarsan oo laha u ahaaday khuwaanun banaaxin baa la yidhahdaa looda markay iyaduna dhawaaqdo meelfo ka soo maxaad dhihi jirteen banaaxin baan ugu aqaana idinka haddaad wax kale sheegaysa idinka ii sheegahay lood way cigaysaa ma cigu waa fara badan yahay adhiga iyo labo xodhaci baa la yidhaahdaa waa kala duwan yahay geelu olol baa la yidhahda iyo reen iyo hawlaha noocaasa looduna maxaa la yihahdaa loodii baa banaaxinaysaa lagu leehay idan khuwaarku sidaa wey aw shaatu neef adhigoo taycaaru iyaduna cigaysa adhi maxaa la yidhahda asagu intaan baan u maya cib miyo maxkalu leeyahay ya geeridii ciid waa isku mide eh. sheekh mukhtaar ay gaadeen adiga almuhim ama neef iyagoo yeerhaya ama ciihaya um idan nabigu wuxuu tilmaamaya ceebta meesha ka dhacaysa foolxumada war waa maxay ninkan irtiga tunka ku wata yani aakhiru adduunku ku soxday wey adduunku ku khaa'imo wey ritibaa roon waxaan ka baqi inaad digaago la imaataan digaago wiiqwiiqda ku hay isilaaliya wax walba waa lala imanaya guryo kuwa ambaarsan kuwa digaaga ambaar kuwa cusbo xambaarsan baa imanaya kuwa xambaarsan ee baatigii haweenka qaqaawan ku sawiraayeen tunka ku wada kuwa saliido wada taag foostooyin kuwa booyado wada imanaya booyado xaday kuwan booyadaha shidaal ka shaqeeya maxay sameeyaan meeshii ku shublayd intaan la gaadhsiinin dhexdaa kuwa leeshin qayb baa laga shubaya labaatan litir konton boqol booyadin intii la furo waxaa lagu shubhayaa oomo ooma lagu shubaa oomadu waxay samaynaysaa shidaalkii nafsadii bay karin booyaddu way buuxsamaysaa hadhow marka la shubahayo xunbaa shubmi hawle idan intii litiro logu talagalay baad keenaysaa badankii waa maxay boqol litir ama konton litir ama labaatan kun oo litir ama toban kun oo litir waxaa weeye waa xunba khiyaanada adduunka ka socota malabkii qolya malab wadaa iman doona suma tamise maa soo laskuma khaayimo asaga khaayada ka jirta malab shaafi inuusa adduunka maanta ka jirin baad aaminaysa mararka qaarkood wax la dhigahayo ee lagugu sabay adoo is ilaalina haddii malab shaafi waa lagugu dhaari meel heblaa laga keenay waa taaban kaw waa taallaaba sonkor baad ka dheragtay iyo malmal baa lagaa buuxiyey is ilaaliya khayaanadaha la yska ilaaliya baashu qosol mee cadaab baa meesha yaalle is ilaaliya uma intaa kadib rafaca yaday gacmihiisuu nabiga kor u qaaday xataa ru'i ilaa la arkay bayaadu ibtayhi kilkiliisa caddiinkood nabig saasuu nabigu yidha idan shaarna ma qaban hadda gu'iisunbuu garbaa u saara faqaala wuxuu idhi allahuma hal ballaqtu nabig wuxuu ka baqayaa ceebta aakhara inay timaado oo leewa ummadda nebi maxamed waxaan samaysa buu ka xanuunsanayaa wuu idin digahayaa ilahay baa maraato inaan gaadhsiiyey aa saddex jeer buu ku celiya allahuma hal ballaqt allahuma hal ballaqt muttafaqun calayh وcan abi hurayra radi allahu tacaalى canhu can nebi sal slam qaal nabigu wuxuu yidhi man kaanat cindahu madlama dhibaatooyinka nabigu inay dhachayaan oo la istulmii oo aadama aan kala dhammayn nabigu waa ogaa haddana xal buu kuu sheegaya war adduunka intaad joogtaan iscaafiya oo kala dhammaada buu nabigu ku leeyahay man kaanat cindahu madlamatun ninka agtiisa gardarra ay taallo madlamadu waa gardarrada iyo dulmiga qudhigiisa waxaa kaloo madlamada la yidhahdaa shayga la dulmay shaygii qudhigiisana madlama la yidhahdaa dulmigii oo ma'khuudkii ah akhdigii qudhigiisa oo dulmiga ahaana madlama la yidhaahdaa wa minhu dalamtu siqaaca sibraarka biyaha ama caanaha ama subaga xilli aan la qaadan haddaad qaaddo oo kadib qorax culuntay ku dhacdo subigu uu daato ama sibraarku uu dilaaco carab waxay tidhaahdaa dalamtu siqaa'a waxaan dulmay sibraarkii maxaad ku samaysay waxaan lagu samayn jiray xilli aan la jirin baad qaaday biyihii iyo subagii iyo caanihii daatay ama dhibku gaadhan waxay u yaqaanaan carabtu aaliim aaliim faciilo bimacnaa mafcuul madluum bay ka wadaan aaliim baa la meelaan la qodi jirin haddaad qodo caradaad ka soo saarta waxay u yaqaanaan carabtu daliim iyo dulaamay yidhaahdaan ardadana waxay dhaan madluuma ah. soo uruuri shay walba oon meelun lahayn la dhiga waxay u yaqaanaan dulmi meeshiisa lagana waa cadli wey man kaanat cindahu madlamatun liaakhiihi ninkii walaalkii wuxuu ka dulmay uu ag yaallo min cirdi ay fii cirdi riwaayo kala caddaysay sharaftiisiibaad meel kaga dhacday riwaayo kale fii nafsihi naftigiisiibaad xubin baad goysay jug baad u geysatay waa tontoontay turri baad gelisay waad arbaxday feer baad ku dhufatay ama sharaftiisa waad wax ka sheegtay waa beenaalaad waa khaa'in baad tidhi waxaa ka daran waa kaafir baad tidhi iyo gaal weeye asagoon gaal ba ahayn ood ogtay inuun gaal ahayn hadduu fal gaalnimo iyo wax gaalnimo intuu sameey aad ku takfiiriso laguma haysto biijmac ahli qibla laguma haysto laakiin waxa laga hadlay waa maxay idabdara iyo kas iyo caybaad u leedahay gaal baa tahay faasiq baa tahay zaani baa tahay beenaalaad tahay matukadaa tahay khaa'in baad tahay intaad isku xanaaqdeen waxaad ogtahayna ma jirto waa idabdaro fii cirdihi ay min cirdihi sharaftiisii iyo magaciisi baad meel kaga dhacday naftiisa aw min shayin ama wuxuun ka mida xuquuqdiisi baad dulantay waa caطfu caamin calىa khaasin shaygaa caamsan cirdigaana khaasan nabigu muxuu yidhi wuxuu doonima ha ahaado wax walba walaalka aad ka gullaabatood ku dulmi ama xoolo ama hanti ama magac ama naf waxay dooni ha noqoto falyataxallalhu ha ka xalaashado minhu min akhiihi اlyowma maanta adduunyada la joogo qabla an laa yakuuna dinaaru walaa dirhamun inta aan dirham iyo dina waxba aysan anficin wey hadday wax anfacaan hebeelow waadhowd walaa wax kaa sheega waa ku xantay cafi ku cafin maayo sheebkaad fiiriso niyo tobankaana qaadoo iskaga bixi kelida guriga ama iska keen cafi ilahay ka maya boqolkan qaadoo iska keen cafi boqol ma bixsaa bas waa yahaye waa yeelahayaaba ku leeyahay maanta maxaa shaqaynaya shilinkaabaa shaqaynaad ku raadsan kartaa cafis neef boqol kunaad ka dhacday melin haddaas isagu ku cafini haddaad boqolkii ka badan siduu ku cafinay wax walba walaalkaad u geysta maanta waad ka dhammaysan karta midkuu yidhaa maya jidka qiyaamaan kugu sugi weligay baan ku cafinaynin tolbaad u kaxaysa wa niman yahow ma khaldama waa ilaahay axdan allabi ushu waa ka dhacda waa khaldamay shaydaan iyo naf baa ii harkaagogtay niyow kaalay walaalkay ila tago ila qabta waa lagula qaban wuu kugu adkeeyey xagga carruurtiisaad ka soo geli islaantaad ka soo geli gabadha wanaagsanoo qabaa iga qaba ninkaada dhibkaasu yaan geystay waan soo hoyda waa iga diidan yahay habeenkii marka la xisaabtamayay la hadli wuu toobad keeni marka ayada hadday gabadho gabadh fiicantoy doonayso in ninkeedu hadna uusan eh, qabsanin la iscafiyo islaamnimo ku jirto almihim waxaan u jeedaa intaa waa iska kaftane inta adduunka la joogo meelaad u soo marto ninka wax idiin dhexeeyeen ood cafis ku hesho ma waayaysid laakiin hadhow dirhami dirham ma shaqeeyaan iyo diinaar qabla an laa yakuuna intuusan waxba tarin weeye diinaarun dahab iyo walaa dirhamin fido nabi allow maxaa jira intaad waxba taraynin in kaana lahu camalun saalixun camal saalixa hadduu lahaa kan wax dulmee daalimka ah camal wanaagsan ukhida minhu camalkii saalixa laga qaadi wey adaa camalkaadi saalixa baa lagaa qaadi biqadri madlamati dulmigaadu intuu dhannaa walaalkaad u geysatay in la eego ajra lagaa qaadaya dulmiga aad geysatay in la ego ajiro iyo camal saalixa lagaa qaaday yaa la siinaya ninkaa dulantay baa la siinaya wain lam yakun lahu xasanaatun haddaaba xasanaad badan baadan lahaynna horaana dadka soo dulmiday ukhida waa la qaadi min sayi'aati saaxibihi ruuxii aad dulantay xumaantiisi baa la soo qaadi dembigii ninkaa dulantay baa la soo qaadi fa xumila calayhi asagaa la dul saaray daalimkii baa la dul saaraya in xasanaadkaadi la qaado oo ruuxaa dulmiday la siiyo iyo in xumaantiisa lasoo qaado kaa dulantay xumaantiisa lasoo qaado adiga lagu saaroon bay tegi wey xadiidkii abi hurayra kugu maqraatiya asagu uu lahaa atadruuna maalmuflis ma garanaysaan atadruuna maalmuflis ayib rawaahu buhaari bukhaari baa wariyey marka waxaa weye war intaan dhibkaa la gaadhin oo xasanaadkaadi aan khayrkaa la siinin dulmina ma aha doogo cadaalad lanna xaqi baa lagaa goynaya xaqi aad gashay baa lagaa jaraya xaqa marka aakhare la togo laban baa lagu gudaa wey adduunka maxaa lagu gudu jiray in lagu cafiyo iyo in aad xoolo bixiso dan dhowdo kadibna cafis la helo aakhara ma jiraan weeye cafina lagaa dhegaysan maayo waa lagaa diidi karaa shilina ma shaqeeyo waa maxay ama dembi baa la soo qaado lagu saari ama xasanadaa baa lagaa qaadiyo asagoo lagu dandhabi wa hada huwa alcadlu waa in la kala baxo biqadri madlamatihi biqadri madlamatihi waxaa daliishada culummada yidhi hadday muslimiintu isku dhacaan oy wax kala tabtaan oy iscafinayaan ama wax dhex maraan ama ay shirko ahaan jireen oo isku dhacaan oy dhaan iscafino ma bannaan tahay inay isiin hebelow in badan baynu wada shaqaysanayni inta badan baynu shirko ahayn wax badan baana dhex maray waxbaa anay igu maqan waxbaa xaggaada jira waniyahow anigu wii aggayga kaa jire anugu aan lahay aggaada soo jiro dhan waa cafis buu iga yahay aduguna cafis idheh aynu iscafino ma ku filantahay dhe in la iscafiyo waxayna way ku filantahay leeyihiin xaggayga wixii jiray iyo xaggaada wixii jiray isu tuur waa la aan ka noqon niman way bannaan tahay dheen waa cafis waadda waxay dheen maya waa in la sheego ou cayiman yahay bidaliil biqadri madlamatihi biqadri niyahu boqol kun ama malyan adaan hadda ka hor ogeyn baan maqalka kala baxay waxooguu kanaa jiray mushaarku iguma fillayn komishinku xataa waxba ima tarayna xisaab baan kala siibi jiray haddana aakharaa loo socdaa wanigu lacagta malyanka igu caf shantan boqol la qaado boqolkan kun qaado wuxuu inuu cad yahay indha isqabasho wanigu haddee waxbaa kala jira hay ma soconaysay dheh warku waa inuu sarrifan yahay xadiidkanina ku dhageen ra'yigaa dambaa xoog badan hal mar waxaan ka ahayn hal mar waxaan ka ahayn oo ah markay laba muslimiina isku qabtaan shay oo ninkan u dha anaa iska leh kanna uu mid walba laba makhraato uu keensado waa neefaa midna u gacanta ku hayn gaari meeshaa taagaan buka iskale kana cuna iskale geerij buu yaallaa geerijku aan u melihay adna laba makhraatiyaaloo madax weyn baan la soo booday adna labaad la soo booday qaali baa loogi qaadigu nus ba idinku kala goynaya gaariga haafnaadaa iska leh haafnaadaa iska leh hebelow wuxuu leeya kadibna wixii idin dhexeeyana iscafiya markaasoo kaleay bannaantahay nusuus baa ku timid laakiin markaa adugu waxa aan waxba isku lahay oo waxaan isku qabsanna uusan jirin xoola ah laakiin aad ogtahay inaad xaqayga ad dulanta aad ogtahay annagaan oga xaqaada inaan dulmay isku tuuro kor ka qabo reer magaalnimo ma soconaysa dee waa in laisu caddeeyo biqadri madlamatihi aduu rayiga horaa ah inoo roon inaga haddaan soomaali kan dambe yaad mooda xadiiku inuu taageerayo an cabdlahi bn amn cas radi allahu tacaala canhuma can nebi sal slm qaala nabig wuxuu uhi almuslimu muslimka wanaagsani waxaa weeye man duulkii salima su-aal baa ka horraysa xadiidku leeyahay nabiga xaa la weydiiyey ayulmuslimiina khayrun ayulmuslimiina afdal waa riwaaya nabi allow muslimiinta ninkee u wanaagsan oo mslimta u fiican muslimiinta qaal wuxuu uhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi muslimka dhabtaa ee khayrka badan waxaa weeye man duulkii salima ay ka nabadgaleen almuslimuuna kuwa ilaahay u hogaansamay min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa madaxaada dadka gudisha ka warhayo lugta iyo haraati iyo jug iyo jiqil waxaa loo jeeda waxaa wey waa ruuxa dhibkiisa laga nabadgalo wey maxaa inta badan wax lagu dhibo waa carab oo nin mootan iyo nin maqan iyo mid joogaba lagu dhibaateeyo iyo gacan dhib lagu geysto saa darteed qur-aanku acmaasha wuxuu u tirayaa kasabku marar badan gacmaha awalkana waxaa ku jira aydukum aakhirkana waxaa ku jira yadaaka yadaaka kumayna niska kore qur-aanka suuratu faatixa ilaa suuratu kahfi yadaaka miyaad ku haysaan yadaaka wixii awal aakhirkun baa lagu arkaa awalka aydikum baa ku jirta yadaaka meelaha idan kasabka iyo gacanta loo tiri maxaa yeelay kasabku inta badan gacantu ka dhacaw wlmuhaajiru ninka xumaha ka fogaadayna waa man duulkii hajara ka fogaaday maa allahu canhu u fiirsa xadiidkan wuxuu kulmiyey xaqu wa xuquuq اnnaas waxaana la hormariyey iska ilaalinta xaqa aadamaha almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi waa xuquuq اnnaas xaqullaahina waa xumuhu laga fogaado wاlmuhaajiru ninka ka hijrooda ka dheeraaday xumaha ee ilaahay dartii u go'ay ee dalkiisa ka tegay dal islaan soo aaday yaa muhaajir la odhan jiro soomaha waa ninka ka fogaaday xumaanta xaqullaahi baa la dimmariyey maadaama xaqa rabbi uu ku dhisan yahay cala almusaamaxa wa cala alcafwi iyo gobonnimo aadama laakiin rudhu kugu dhagahayaa dabanicista ku qabanaya man duulkii wahajara ka dheeraaday ma naha allaahu canhu wuxuu rabbi ka reebay idan ilahay xaqiisana ha layska ilaaliyo aadamana xaqiisa ha layska dhowro xadiidkan yarka aynu ku khatino muttafaqun calayh wacanhu can cabdillahi bn camr caas qaala wuxuu ihi saxaabigaas kaana calaa hiqli nabiyi cafan kaana calaa haqali الnabiy nebiga culayskiisa waxaa mas-uul ka ahaa haqalku waa caruurta iyo ciyaalka iyo haweenka iyo kul maa yaul xamluhu min alamtica iyo shay walbo qaadidiisu culus tahay buu ka ahaa wadaad ka wadaadihim nabigu u adeegahayay kaana calaa aqal اnabiyi maxasta iyo maatida nabiga waxaa ka ahaa weeye rajulun yuqaalu lahu nin la yidhaahdo kirkiratu magacaabo karkara niman baa akhriyala kirkira loo badan yahay nin magacaa la yidhaahdo yaa mas-uul ka ahaa addoon buu madow oo nabigu usoo hadiyey nin reer bani xaniifa ah oo nabigu markuu dagaalamayo daabaduu qaban jiray farsku lijaanka qaban jira nabigu yuu u ahaa gacanyare markii la safrahayana caruurta iyo haweenka iyo xoolaha dhaqaaqu hawlahaasuu soo qaban jiray waa nin nabiga gacanyaro u ah nabiga daabadiisa haya haddii axad naar kaga badbaadahaya nebi maxamed bay isxigaanna asagaa kaga badbaadi lahaa gacanyarihiisi wey u fiirsada hadda camalkadaa ku badbaadin kirkiratu la yidhaahdo famaata ninkii baa geeriyooday faqaala rasul rsulka wu u sl slm huwa fi naar ninka aniga ii adeegahay ee gacanyaraha ee kirkira la odhan jiray naarta ku jira saxaabadu waa yaabeen fadahabuu waa dhaqaaqeen yanduruuna ilayhi iyagoo baaraya wuxuu ku naargalay fiirinayaan ninkan muxuu naarta ku mutay bay rabaan inay ogaadaan fawajaduu waxay heleen cabaa'atan qad qallaha riwaaya xadiidku leeyahay baa kuu dhammaystirta fawajaduu calayhi dushiisa waxay ku arkaa sagooba qaba cabaa'atan buste ama go qadqallaha uu ka khaa'imay haniimadii xoolihii haniimada la soo urooriyey meesha lagu ururiyey busta ka xaday intaan la qaybinin ka hor riwaayad axmed fanadaruu faidaa calayhi cabaa'ة qadqallaha aw kisaa'un qadqallahu buste ama go uu xaday oo haniimada intaan la qaybin kor uu ka xaday iyuu ku naargalayba waa intaas nabiga xigaalkiisii wey gacanyarihiisii wey dhagar xuquuqu naas wey xaqan yaa iska laha u dhexeeyey inay iyagu ku cafiyaan mooyeen nabigu kuma siin karo nabigu hadduu ku siiyo waa inuu ayagina u cafiya sidii ree bnqolyihii ree hawaasin iyo reer haqiif uu saxaabada oola hadlay oo xaqoodii intay cafiyeen u siiye ugu celiyey rawahu اlbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyey wallah subxaanaه wa tacala aclam